alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo lixaad oo ka mid ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi الsaxaaba waxaa inoo soo dembeeyey qisadii zayd ibnu xaarihata uu ka warbixinayey ou yidhi aniya nebigaa waxaan la kulannay sala allahu calayhi wasalama zayd ibnu camrin ibnu nufayl waxaynu soo sheegnay qisadaasu inaysan sugnayn xagga lafdiga xagga macnahana inay ku jirta nakaaro sanad ahaan xagga lafdiga waxaan ula jeedaa sanad ahaan culummada qaybo ka mid a daciifiyey waxayna sanadkeeda ku daciifiyeen nin loo yaqaano moxamed ibni camr ibni calqama oo ay ku sheegeen dacfi culummada gobol ka mid ah sida xaakim oo kaleeto xadiidkan waa saxiixiyey fatxubaariga haddaad fiirisid khataabi iyo xaafid ibnu xajar iyo xoogaa waxaad moodaa laftirkiisu inay u ilanayaan xagga tasxiixa waayo sababto a ah ta'wiilkiisa iyo tafsiirkiisay ka hadleen ta'wiilkuna wuxuu farac ka yahay tasxiixa xadiidka la saxiixiyo xagga macno ahaan nakaaradu waxay kaga jirtaa laba meelood intay ii muuqata midi waxa weeye nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qabla risaala iyo wixii nebinimadiisa ka horreysay qof wanaagsan buu ahaa xumaatana ilahay baa ka ilaaliyey laakiin meesha xoogaa xadiidka waxaad moodaa inuu sheegayo sanam wax loo gowracay iyo waxyaalaha la midkaa inkastoo culimmada saxiixiye xataa ay awileen intaan arkay may qaybta labaad sanamkii wax loo gowracay oo xadiidka awalkiisu uu sheegay baa aakhirkiisa waxaa ku qoran nebigu inuu zayd ibnu xaarisa leeyaha taabanoo ha ku wareegi haddiibaa wax loo gowracayo la weynaynayo in la barakaysto oo la isku masaxaayey dee waxaa meesha imaan lahaa inaan la isu diidin marka dhankaasna waxaa kaga jirta nakaaro isagoo sidaa ka fiican yaa asalkiisa waxaa ku soo arooray fi saxiix lbukhaari insha allahu tacaala kitaabkuna taxta dabci buu ku jiraa weli dabacadiisa maana kaamil yeelin baan iska soo saaray dabacada dambe qeybta bukhaari baan kusoo qori doonaa insha allahu tacaala alqisatu athaaminatu walkhamsuun qisada konton iyo sideedaad fadlu ummi ayman saxaabiyadda loo yaqaano ummu ayman fadligeeda weeye radiallaahu canha allah ka raali noqdee ummu ayman waxay ahayd dumarkii nebi moxamed markuu dhashay sala allahu calayhi wasalam yaraantiisii soo barbaariyey oo soo xanaaneeyey ka mid ahayd maysan faaruqin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama inta uu noolaa xayaatadiisa intii rasuulka laga dhigay iyo ka horba waxay ula dhaqmi jirtay sidii inay u tahay waalid hooye ah mararka qaarkood waxaa imaanaysa intay u keento cunto oy ku tiraahdo cuntadan cun inuu yidhaahdo waa soomanaha oo ay canaananayso rasuulka dhagaha ka raaco sileeda cuntada cun asna uu u tixgelinaya sidii qof waalid oo kale sala allahu caleyhi wasalama wuxuu nebigu u guuriyey zayd ibnu xaarifihii qisadii horeeta nebi maxamed la socdo ay israaceen zaydkaasuu nebigu u guuriyey waxayna dhashay saxaabigii qaymaha badnaa oo usaamatu bnu zayd oo la yidhi nebiguna wuu jeclaa isaga iyo aabbihiiba saxaabigaasay dhashay qof wanaagsan oo ahlu khayr ah ayayna ahayd can anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala abuubakrin abuubakar baa wuxuu yidhi radia allaahu canhu allah ka raali noqdee bacda wafaati rasuulillaahi rasuulka alle geeridiisa ka bacdi licumara cumar buu abuubakar wuxuu ku yidhi indaliq ina keen binaa aynaga waa asaga iyo abubakar asaga iyo cumar ilaa ummi aymana ummi ayman xaggeeda inoo keen nasuuruhaa aynu soo booqanay xaalaynu soo booqanayno kamaa sidii kaana uu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yasuuruhaa mid soo booqda sidii nebi moxamedba uu soo siyaaran jiray haddii nebigeennii dhintay cumarow ina keena innaguna aan soo siyaaranne falamaa goortii intahaynaa aan soo gaarnay ilayhaa iyada ummu aymana bakat way oyday ummu ayman fa qaalaa waxay ku yidhaahdeen lahaa ayada maa maxay baa yubkiiki kaa oohinaya maa cindallaahi maa waxa cindallaahi ilaahay agtiisa ku sugnaaday ayaa khayrun u khayr badan lirasuulilaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam oo waxay u qabaan inuu nebigu dhintay keliya inay la ooyeyso marka waxay leeyihiin haddaad saas u ooyeysid ilaahay agtiisa waxa u yaalla baa nebi moxamed u khayr badan sala allahu calayhi wasalam daar baaqi noqonaysoo jannaahu aaday mid adduunyo rafaadana waa ka tegey fa qaalat waxay tidhi maa abkii la ooyi maayo allaa akuuna inaanan ahayn aclama midoog anna maa shayga cindallaahi ilaahay agtiisa ku sugan khayrun inuu u khayr badan yahay lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam arrinkaas qarsoonaan ay iga qarsoon tahay maaha waxaan la ooyayee waan ogahay ilaahay agtiisa inuu nebigu ay u khayr badan tahay inuu aaday adduunyadaana sidaas hora sidaas dambe u dhaanto inuu aakhare aaday walaakin abkii waxaan la ooyayaa anna alwaxya waxyigii ayaa qad inqataca go-ay min asamaa'i xagga sare intuu nebi moxamed inaala joogay xagga sare waxaa inooga socon jiray waxyi nebi moxamed geeridiisiibuuna waxyigii ku hakaday oo halkaasuu ku gebagaboobay waxyigaa go'ay oo samada ka imaanayay bay marka la ooyeysaa fahayajatu waxay ku kicisay humaa labadoodii calalbukaa'i oohin fa jacalaa waxay bilaabeen yabkiyaani inay ooyayaan cumar iyo abuubakar macahaa ummu ayman la jirankeeda muslim ayaa xadiidkan wariyoo soo saaray wuxuu xadiidkani inoo faa'iidaynayaa dadka saalixiinta heewan ah wanaagsan in la soo booqdo oo la soo siyaarto wuxuu labaadoo xadiidku inoo faa'iidaynayaa dadkaas soo booqashadooda inaad cid u soo kaxaysan kartood odhan kartid hebelow ina keen maanta aynu hebel soo booqanne qofka saalixaana waxay culummadu ku sheegaan qofka xaqa ilaahina yaqaana unka alle iyo khalqiga alle xaqoodana yaqaana labadaba xaqooda ka soo baxa wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa qofka wanaagsan bookhashada aad soo bookhataay faa'iidooyin bay leedahay koow waxaa ka mida wanaaggiisaas markaad aragtid ilaahay buu ku xasuusinayaa waa weli ilaahay walidaalika xadiid waxaa jira ishaaraya inuu nebigeennu yidhi sala allahu calayhi wasalama awliyada alla waa kuwama markii la yidhi inuu yidhi waa kuwa aragtidooda ilaahay lagu xasuusto mar allaala markaad aragtid simaadkooda qaabkooda haybadda ka muuqata wejigooda iyo wanaagooda ilaahay bay ku xasuusinayaan aragtidoodu dadka noocaasoo kaleeta ah aduguna waad ku oo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda wanaagsan iyo salaaxooda markaad u tegtid waad ku intifaacin ayaguna waa kugu intifaacayaanoo dee walaalkoodoo soo booqday baa tahay oo waxaa laga yaabaa inaad wax ku biirisid waxaa kaloo laga yaabaa inay ku aqoon dhaamaan aad wax ka koraarsatid ama adigu aad aqoon dhaantid oo wax ku biiriso oo ku kordhisid laakiin dadka markaad u timaadid ilaahay kaa fogaynaya oo ilaahay kugu diraya oo fadhiga aad la fadhidid aad shaqaysanaysid caro ilaahay kuwaasoo booqashadoo ma habboona hal dariiq bay ku habboonto inaad waxu sheegaysid mid alaal markaad u timaadid dad waxaa jira markay kuu yimaadaanba aad dareemaysa qaswatulquluub qalbi aday qalafsanaan qaabdarro wuxuuba kugu bilaabaya adduunka maanta maxaa ka jira hebel maxaa la yidhi ree hebel ka warran kooxheblo ka waran urur hebel iyo innaga xaggee waxay noo kala marayaan hebel iyo hebel caydiisa iyo urur hebel caydooda maanto dhan kugu mashquulinaya inuu aakhara ku xasuusiyo ama adduunkaaga wax ku anfacayo uu kugu kordhiyo ama adigu waxaad u faaidaysa uu kaa aqbala waxaa laga yaabaa inay yar tahay sidaasoo kalena inuu qofku noqdo sax maaha xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oan ka qaadanaynaa qoftan dumarka ah umu ayman ah inay ahayd qof wanaagsan oo ahlufadli ah ilaahay waxyigiisa samada ka socda jecel go-itaanka uu go-a inay ilo ooyeyso qadaha iyo qadarka ilaahay maaha inay ku sabri laadahay laakiin waxay dareemaysaa xaqiiq ahaan nebi maxamed inuu ka dhintay waxyigii ina la go-ay meeshaas ayadaa waxyigii ku joogsaday socday arrinkaasay la ooyeysaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa qof dumaroo ajanabi kaa ah inaad soo booqan kartid lana hadli kartid ayana kula hadli karto hadalka dumarkuna inuusan cawro ahayne bani aadam adoo kale ahoo codkaaga sida loo maqlayo ayagana kooda loo maqli karo oo ay bannaan tahay ayuu xadiidku inoo faa'iideyn keliya waxaa laga fiirinayaa hadalka idindhex maraya adiga qofkan dumarka ahood soo booqatay muxtawihiisa iyo wuxuu xambaarsan yahay maxay ta sidee tahay iyo allaha ku caafiyo iyo sabarsiin iyo hadday tahay waa khayr iyo baraku waxaan kaloo meesha ka marnayn markaad qof dumaroo oo ajanabiya soo booqanaysid ama ay ku soo booqanayso waa inay jiraan cid idin wehlisa labadiinna ama dumar kaleto iyada la jooga ama dumar kaleoo adiga kula socda ama adiga inay rag kula socdaan sida cumar iyo abuubakar ama iyada gurigeeda dad maxaarimu inay joogaan intaa unbaa muhima laakiin gabar ajanabi iyo adigu haddaad inta meel gashaan ku khalwaysan aad tidhahda waa soo booqda oo xadiidka umuaynbaba u daliil ah umuayman xadiidka khalwo meesha kuma sugna dad wada joogo oo tiro badan baa meesha ka muuqda taana xadiidku wuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa qofka saaxiibkaaga ah qofkii uu xiriirin jiray hadduu dhintana inaad xiriirisa xadiidku waa inoo faa'iideynaya oo abuubakar wuxuu leeyahay cumarow ina keen nebigeennu suu usoo soo booqan jiray umu ayman innaguna unusoo booqanne maxay umu ayman usoo booqanayaa nebi moxamed baa soo booqan jiray sal alla alih wasalam marka qofka saaxiibkaaga ah oo wanaagga iyo macrifada wanaagsan oo idin dhex martay qofka saaxiibkiisa ahaa waa inaad ka warqabti walidaalika nebigeenna sala allahu calayhi wasalama maalin asagoo gurigiisa fadhiya caaisho ayaa waxaa soo gargaraacay albaabka gabar markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam albaabkii markii laga furay wuxuu arkay qof dumar dumaroo cajuuso oo wayel ah markaasuu yidhi tumaad ahayd magaceeday u sheegta markaasuu wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ii waran xaalkiina ka warrama gadaashayada sidee baad noqoteen aad buu nebigu u soo dhoweeyo hawsheeda u waraysta khayr bay u sheegta markay tagtay baa caaisha waxay ku tiri nebi allow cajuusadan heer sare aad usoo soo dhoweyso qaabka sare aad u soo cajuusada inagu cayba ah u naqaanay soomaalida moogta laakiin carabiga waa qof waayeelah eh. cajuusa waa qof waayeelah eh. sidaa awgeed baad arkaysaa anasoo ayeydi ku haya ama hooyadii nebigaa salaadna tujiyey cajuusaduna gadaashayaday taagnaydbu ninkii maanta iyadii ku yidhahda marka cajuus soomaali ah waa u dhammaata laakiin cajuus ereyga carabiga ah waxa weye waa qof weyn oo waayeel marka cajuusadan maantayto aad baad u soo dhowaysaye xaalkeedu muxuu ahaa markaasuu yidhi wakhtigay khadiija noolayd ayay noo imaan jirto na soo booqan jirtay nebigu sal alla alih wasalam ina min aima ina waina xusna alcahdi min aliimaan dadkii wanaaggii horeo hormaray in la ilaaliyana waa qayb iimaanka ka mid mida nebi moxamed sal alih wasalam maadaamay waqtigii hore noo imaan jirtay oo na xiriirin jirtay oo na soo booqan jirtay xaalkeeda iyo daryeelkeeda iyo udanqashadeeda aniguna maanta inaan ilaaliyo iyadoo da-daasa iimaanka qayb ka mida weeyaan bicaaisha ayib alqisatu taasicatu walkhamsuun qisada konton iyo sagaalaad fadlu ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood fadligeedii weeye zaynab binti jaxshi ahayd radia allaahu canha wa zaynab binti jaxshi nebiga eedadii laxmiyaa dhashay waxaa horay u qabi jiray zayd ibnu xaaria oo ninkii qisadiisu inoo soo dambaysay shalay casharkii ah kabacdina waa laga uu fura falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha intuu furay baa nebi maxamed loo guuriyey yaa u guur u guuriyey baa u guuriyey sida awgeed markay dumarku isu faanayaan waxay odhan jirtay hadda anigii nebigu xigtana waanahay oo dadkaana idinku xiga xagga dhalashada marka la yidhaahdo oo ay ka wada inabtinimada xagga meher haddii la yidhaahdana awowyaashiin iyo ideeradeen adeeradeen iyo ehelkiinna idin wada meheriyey laakiin ilaahay baa aniga imeheriyey tiri marka waxyaalahay ku faantami jirtae ka midta can haabit waxaa laga wariyey can anas wuxuu ka wariyey radi allahu canhu wa haadaa kaana xadiidu bahzin weeyaane qaala wuxuu yidhi anas lamaa goortii inqadad ay ka go'day ay dhammaatay ciddatu zaynaba zaynab ciddadeedii qofta dumarkaa marka la furo ciddo ayay gelaysaa marka laga reebo gabar gashaantiyo laguu meheriyo aadan waba waxba reeraysan taas ayadaa haddaad furtid wax ciddaa ma leh wamaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha wax ciddaa kuwaas kuma lihdin laakiin qof dumar oo aad reeraysatay marka aad kala tagtaan ciddo ayay geli ciddadaas ay gelayso hadday uur leedahay haddee wowlaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wey waa inay uur kaa dejiso galabtaa haddii ninkeedu furo bacdalmaqhribna ay dhasho waa ciddo baxda berri waa la meherin karaa markaas sidee loo meherin karaa waa umul eh oo umusha soonimba ma qabi karo islaan haddaad qabtay umushu miyay kaa furmaysa mid ciddo ku jirtay oo uur lahayd oo umushayna isla markaasa la meherin karaa taasi marka waa noocaas haddii aysan ciddo waxa weeyaan uur lahaynna hadda saddex dhiig bay tirsanaysaa hadday dumarka dhiigga hela tahay haddaysan dumarka dhiigga helin tahay ama waa waayeelo waa ka bixisay ama maba gaarinoo waa saqiir saddex bilood bay ayagu tirsanayaan qaabka noocaasaa loola tacaamulaya marka dumarka axraarta ah ciddadooda inahaasaa ka mid ah marka ciddadeedii markay dhammaatay qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam lizayd ibni xaaria wey lizaydin zayd waa zayd ibnu xaaria fadkur sheeg haa zaynab waxaad u sheegtaa calaya dushayda zaynab ii sheeg maxaa laga wadaa inaan dan kaleeyahay oo aan guur raba inaan guursado hadday ii yeesho intaas u sheeg bu nebigu sal lla wasalam halkaasay culimmadu waxay u faaiide ka faa'iidaysteen inaysan wax dhiba lahayn gabar aad guurkeeda maagan tahay inaad cid u sii martid oo tidhaahda ii soo shukaam iyo iila soo hadal iyo ii sheeg oo iga sii warbixi inay bannaan tahay walow qoftaa dumarka ah oo aad leedahay ii soo qalqaali iyo iila soo hadalba xaaskaaga horeo aad kala tagteenba ha noqoto wax mushkila ma leh gabadhan walaashaaya haddaad kala tagteen oo muslimadda ah inaad nin wanaagsan la raadi sidoo guursada maceeb ah soomaalidu waxay yidhahaan saddex nin ciilkooduna kuma daayo waxaad kula dagaashidna ma taqaanid saddexdaa waxay ka mida yidhaahdeen islaan adiga ku diiday ninka guursaday hadduu kaa soo horbaxo waxaa laga yaaba jidka inaad uga bayrtid war muxuu kaa galabsado ma taqaanid muxuu kuu geystay ma taqaanid islaantii aniga idiidayba asaga yeeshay kolaha saxna maha carabtu xataa dhaqanka way lahaan jireenoo bukhaari wuxuu wariyay adabulmufrad cabdulaahi ibnu cabaas baa waxa u yimid nin markaasuu wuxuu yidhi islaam baa shukaansadoo doona waa idiiday nin kalaa guursaday oo yeesha intaan xanaaqay baan dil geystaybu waa dilaybu ee toobad ma leeyahay wuxuu yidhi hooyadaa ma nooshaasuu yidhi ma noola hooyaday waa dhimata ma ogi buu yidhi camal ruux bani aadam uu sameeyo ilaahay ugu dhowaado oo inuu hooyada ugu baarinimo sameeya ka fiicane munaasabadu marka waa maxay xoogaa waa qariise inta badan ragga ku tallaalan ilahay inuu naxariistay maahane islaan aad kala tagteen nin qaba waxaa laga yaabaa qowrixero kuma heshiisa inay noqoto u quuri waayo ninka labaadna waxay ku sheegaan jabad iyo xero aad soo arkootooad rabtay inaad degtid ninkaaga soo hormaroo degay shalay baad arkootay maadan calaamadsan berri usoo soo guur baa tiri berridii markaad timid baa waxaa timid nin xalay degay kuuma calaamadsana ma ad oodan waxba ugamaad tagoonin iga guur ma odhan kartid sababtoo ah kama xigtid ciilkiisu asna ku dayn maayo marka taasoo kale saxaabadu ma ahayn laakiin dad wanaagsan oo xaaska u furay cid la raadinaya waa kana marka waa bannaan taha arrinkaas wax mushkilaana ma leh qaala wuxuu yidhi zayd anas baa yidhi fandalaqa zaydun zayd wuu tegey xataa ataa ilaa uu u yimid haa zaynaba walxaal hiya ayadoo tukhamiru ay khamiirinayso cajiinahaa cajiinkeedii ayadoo shaqaysanayso cajiinkeedii iyo cajaladeeda qooshanaysa ayuu u yimid qaala wuxuu yidhi falamaa goortii zayd baa hadlaya ra'aytu aan arkay ha ayadii zaynab ahayd cadumat way weynaatay fi sadri xabadkayga aad baan u haybaystay haybad xataa maa astaiicu ilaa aanan awoodin an andura inaan eega ilayha ayada anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama dakarahaa anna rasuulallaahi min ajli anna rasuulalahi sal ly slam inuu rasuulkii alle dakarahaa sheeg sheegay darteed baan wejiga la siin waayeybu fawallaytu waan jeediyey haa ayada dahrii dhabarkaygaan u jeediyey buy awal waan ku soo socdaye dhabarkaan u duway buy wa waan soo dabaguryooday buy calaa caqibii ciribtaydan dib ugu soo dabaguryooday buy halkii aan weji weji ugu soo socday intaan isdadbay baan gadaal dabaguryo xaggeeda u soo aaday buy waxaa laga yaabaa inaa is reer dhahaya xuu wejiga la siinla'ya ma jacayl horaa weli ku haray oo baqaayaad ah xuu gadaal gadaal ugu soconahaya maya arinku saas ma aha culimmadu waxay leeyihiin nebi muxamed baa la soo hadloo yidhi iigu sheeg horeyna ninkaanu xaaskan isagaa u qabi jiray maadaabuu nebi moxamed gabadhaa uu sheegay buu wuxuuba kaba soo qaadayba ummuhaatulmu'miniin oo kale inay la mid taho hooyooyinkii kale oo caaisha iyo xabsiy inay la mid tahayba marka xaaskii nebiga ahaanbuuba u ictibaariyey ijlaal iyo weyneyn iyo cadamo nebiga uu ku heebaysanaya sal lla alih reerkiisa camal ah buu sidaa u samaynaya ee ha u qaadanin inuu la sii wejiga la siin laayahay islaamtii ku diiday baa waxa weyaan maanta inta lagu leeyahay soo fiira saha u qadan ma jirto arrinkaas waxaa kale wuxuu u yimid ba waxay ahayd inuu nebi moxamed ula hadlo sala allahu calayhi wasalam oo usoo fiiriyo fiirin kaleeta maa nebigu hore u yaqaana zaynab eedadii baa dhashay yaraanteedu soo arki jiray markuu markaa arkay xijaabkiina lama soo dejina gara wakhtigaas wakhtigii xijaabka la soo dejiye ma aha oo eegay oo uu damca inuu la hadlo ayuba gadaalgadaal uga sii jeensadayba inuu la hadloona rabaa fa waxaan idhi yaa zaynabu zaynabay arsala waxaa soo diray rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ayaa kuu soo dirsaday yadkuruka yadkurukii xaalo uu ku sheegsheegayo oo muxuu iga sheegsheegayaa muxuu iga rabaa way fahamta ayadu tos bay u fahantay qaalat waxay tidhi maa ana anugu bisaanicatin mid samaynaysa ma ahi shay-an shay xataa uwaamira ilaa aan la tashado rabbii rabbigay ilaahigii ee abuurtay ilaa aan baryo oo la istikhaaraystoon ilaahay istikhaaro weydiisto wax go-aan iyo jawaaba ah hawshaa ka bixin maayo waa cajiib nebi moxamed baa ku soo dalbay sal alla wasalaam wuxuu kaa rabaa guur wuxuu kuu soo diray zayd oo nin wanaagsan oo ahlu khayr ah war hawshan noocaasa ah xageesee waxu jiraan zaynabay halkaasay culimmadu waxay ka qaataan oo u deliishadaan qofka muslimka horta waxay ka hadlayso leedahay ilahay baan la tashanaya waa istikhaaro inaan istikaaraysaan raba ilaahay baryo culimmadu marka meeshaasay waxay u deliishadaan qofkii arin raba inuu sameeyo ku dhaqaaqa arinkaasuna arrin banaan uu yahay xaaraan looma istikaaraysan karo oo haddaad hadda rabti qof inaad dishid inaad tiraada iisuga intaana dilin laba ragcadoodoo sunnahan tukanaya ilaahu khayr hadduu yahay ii fududee khayr kumaaha qof dilki wax loo istikhaaraysta dad xoolahood baa rabtaa inaad dhacdid waanuu istikhaaraysanayaa inay khayr ii tahay maya xaaraan looma istikhaaraysto waajibna looma istikhaaraysto culimmadu leeyihin maxaa ka mid a ah waajibka salaaddii casaroo hadda aan tukannay laba ragcadoodoo sunnahan ka hor tukanaya haddaad tirahdo maxaa labadan yihiin haddii lu weydin laba afartan soo socotoo casarka ah inay hadday khayr ii yihiin ilaahay ii fududeeyaan labadan u tukaan may salaadahani waa khayr maxdiya looma istihaaraystaba shayga iska mubaaxa ganacsiga guurka hebel la sheer noqo madaxweynimo waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah baa la fiiriyaa ayib marka ilaahay bay rabtaa inay la tashato istikaaro weydiisato walow shayga aad ka istikaaraysanaysid maslaxadiisu daahirba ha noqoto bannaankaaba ha taallo nebi maxamed inuu gabadhaa guursadaa waa khayr maxdi oo meesha yaalla laakiin haddana dhan kale wax ka fiiriso waxay isleedaha ma laga yaabaa nabi moxamed inta guursatid sala allahu calayhi wasalama inaad xaqiisa ka soo bixi weydid oo ilaahi iyo rasuulkiisuba ay sidaa kuga caroodaan soo ma dhici karto ma ogid marka cawaaqib alumuur iyo waxa kaa dahasoon sidaa ogeed bay rabtaa ilahay inay la tashato y tirahda ilahu khayr yahay ii fuuday hawshaas waana xaqa nebi moxamed ka soo bixi kara sal alay wasalam fa qaamat way istaagtay ilaa masjidiha makaanu tukadkeedii masjid waxaa loola jeedaa halkaan waa meel ay ku tukan jirtay masaajid gooniyo ayada u dhisan ma aha meel ay ku tukan jirtay uu istaagtay wa nazala waxaa soo degay alqur'aanu qur'aankii qur'aankee falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha qur-aankaasaa soo degay wa jaa'a waxaa yimid rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam fa dakhala wuu u galay calayhaa dusheeda bikayri idnin idaan la'aan ma soo gala asagoon odhan oo maxaa dhacay idan la-aantu maxay taha dee waa xaaskiisi oo yaa u guuriyey ilaahay baa u guuriyey marka xaaskaaga markaad usoo gelaysay haddaan cid kale la joogin waxba idan uma baahnin qaala wuxuu yidhi anas fa qaala wuxuu yidhi walaqad ra'aytunaa waan is aragnay waa ninka la yidhahda haabit baa wuxuu yidhi fa wuxuu yidhi ninka la yidhahda anas walaqad ra'aytunaa waan is aragnay anna rasuula allahi sala allahu calayhi adcamanaa inuuna siiyey alkhubsa kibis ama jabaati iyo wallaxma hilib xiina waqtigii imtadda uu kor usoo kacay annahaaru malik gabadhii buu u galay nebigu waa reeraysta halkaa waxaad ka fahmaysaa laba qodob qodobka koobaad waxaa weeye aqalgalka ninku reerkiisa uu la aqalgalayo iyo weliimada markuu dhigayo uu ka ducaynayo inuu waxa weeyaan aqalgalku horreeyaa waa bannaanta taad mehersatid gabadhii oo la aqalgashid oo dhowr bari wada joogtaan markaa kabacdi inaad duca ka ducaysaan oo ka welimaysaan way bannaanta sida hadda meeshan curfiga qaalibkaa ka ah oo gabadhii maanta inta la meheriyo arooskeedii la cuno caawa lala aqalgalana ayana waa bannaan taha ah labaduba weliba dhaqanka nebigu wuxuu u badnaa welimadu inay dambayso aqalgalkaa horrayn jiray reerkiisuu la aqalgelin kabacdiba weliimaynaya qodobka horta xadiidku waa inoo faa'ideeyo way bannaanta qodob labaadna xadiidku waa inoo faa'iideeyayo wixii kuu fududaada weliimada iyo arooska baadigiiye waxba culays haysa saari ha isku mashquulina arrimahaas kale haddii xoogaa jabaati aad heshid iyo dambaskalabood iyo waxa burshiilshiil isagaa ka dhigo saambuus iyo xoogaa madhaasiya haddaad heshidna isaga ka dhigo mushaali haddaad heshid asaga ka dhigo koob laba dhowr kooboo shaaha iyo dhowr juusa iyo cabitaan haddaad bixin kartid asagaa ka dhigo hadday ka badan kuu fududahayna ka dhigo ma la fahma wax hadda awoodaada ku xihan wey guurkana sida uu kala kharash yar yahay oo u kala fudud yahay buu nebigu sheegay inuu kala baraka badan yahay sala allahu aleh fa kharaja annaasu dadkiibaa soo baxeen fa kharaja way baxeen annaasu dadkii dadka muxuu ula jeedaa dadkii weliimada arooska loogu yeeray markay cunteeyeen waa meeshay soomaalidu ohan jireen lagumana raaga lagamana raagee way baxeen dadkii wa baqiya waxaa hadhay rijaalun rag baa haray yataxadauuna xaalay sheekaysanayaan filbeyti gurigii nebiga sal alay wasalam gurigu nebigu arooska ku ahaayo zaynab gurigii bay ku sheekaysanayaan goorma bacda acaami cuntada markay cuneen ka bacdi waa maalin bay ahayd soo maahan waa maalinimo gurigii bay isaga sheekaysanayaan fa kharaja rasuululaahi rasuulkii allah baxay sala alla alay wasalam gurigiibuu ka baxa watabactuhu haddaan anas ahayna waan raacay fajacala wuxuu bilaabay yatatabbacu inuu raacraacayo xijra nisaa'ihi dumarkiisa kale uu qabay qololkoodii yusallimu xaalo uu salaamaya calayhinna dushooda gabadhii lagu meheriyey gurigii uu hadda la joogi lahaa niman muslimiina ku sheekaysanaya wuxuuna nebi maxamed ka xushoonaya war cuntaan idinku yeero cuntay si orday dhaaf aan reerkayga guriga la joogo aroos baan ahay intaasuu ka xoshoonaya nebigu sal lay slam aad buu u xoshood badnaa nebigeenu u sarigasho badnaa raggaana xoogaa way yara fahmi waayeenoo wax dhiba uma arkaan arkaasu arrinkaasu gurigiiba iskaga sheekaysanaya wuu baxay marka reerihii kaleu soo salaamaya wayaqulna reerihii iyo xaasaskii kalena waxay lahaayeen yaa rasuulallaahi rasuulkii allow kayfa sideebaad wajadta ku ogaatay ahlaka ehelkaagii bal ka warran gabadhii aad mehersatay seebay noqoto gabar fiican ma noqoto masayr iyo gurigayga ilinkaa ka soo gelin iyo aroos baa tahay kuma arkara midna maysan odhan gabadha ducaysan oo rasuulka u hambalyaynahayo gabadhii carusadahayda xaalkeeda ka waraysanaya weeyaan qaala wuxuu yidhi anas famaa adrii ma garanayo ana aniga miyaa akhbartuhu nebiga u sheegay anna alqowma raggii meesha fafadhiya qad kharajuu inay baxeen aw akhbaranii nebigu mise asagaa ii sheegay waxaana kala garanayn buu yidhi nimankiisay guriga u joogeen bay baxeen bixitaanka inaan anigu nebiga usoo sheegoon arinnaba allow nimankii way baxeen iyo inuu nebigu asagu ii soo sheegay labadaasaana kala garanayn buuhi qaala wuxuu yidhi fandalaqa wuu tegay nebigu xataa dakhala ilaa uu galay albeyta beytkii anasna waa khaadimkii rasuulka oo qoyska nebigu ka tirsanaa fadahabtu waan tegey buu yidhi adkhulu xaalo aan gelaya macahu la jirankii annagu waxaan damcay buu inaan guriga la galo fa alqaa nebigu wuxuu sii daayoo raariciyey asitra daahi daahu sii daaye baynii aniga iyo wa baynahu asaga dhexdii gurigii galba hadaan idhi daahu nebigu gurigii usii daayay sala alla alih wasalam wa nasala waxaa soo degay alxijaabu xijaabkiibaa soo degay oo ah dee reer islaama gabdho joogo ajanabikaa inaadan isaga gelin ee xijaab iyo astur loo baahanya inay kaa xijaabtaan xijaabkuna laba u qaybsama gabadhii hadday rabto qofkii kafoolkafool inay isu arkaan waa inay jirkeeda ku qarisa maryo xijaabku waa kaas maryo weliba asturaya jirkeeda oo maxaasinteeda iyo aan soo saaraynin kuwa hadda waayaan waxaa jira nairobi aad ugu badanoo fashion ay ku oo kolkolaha ka daloolinayaan aad moodda neef dawaca helhayshay intaasaa gabadhii bannaanba waa amal shaydaani ah bal ilaahay amarkiisa intaan hadday bannayn lahay ama ay wejiga wax ka bannayn lahay kor ay bannayd abel intii maxaasinteeda iyo quruxdeeda ku aadanayd bay gooynaysaa marka war waa maxay waa ka helaa lagu leeyahay waa magaaladu ku jira sax ma arrinkaas waa gabadhu jirkeeda asturato muslimadda ah raggii ay ka asturato cidduu doonay ajanabigaas soo noqdo in adeerkeed hadduu yahay iskuul hadday isla dhigan jireen washmaan iyo waardiye hadduu yahay fuundi wuxuu hagaajinaya hadduu yahay ina rag waa ina rag hadduu ajanabi ka yahay waa inay ka xijaabato jirkeeday asturaysaa mare jirkeeda qaraysa haddii laakiin aysan rabin qofkaa kafoolkafool inay isu hor istaagaan gurigeedana ay joogto min waraa'i alxijaab bay kala hadli kartaa waa maxay ayadoo garbasaarteeda qabta ama dirceeda keliya qabta bay kula hadlaysaayo waxay kaala hadlaysaa albaabka adna bannaankaad ka taagan tahay iyana gudaha mana aragti waa kaa xijaabantaha ayana wala fahma qodobkaa soo maaha labaduba waa xijaab qaala wuxuu yidhi anas wa wucida waa la wacdiyey alqowmu dadkii bimaa wixii wuciduu lagu waaniyey bihi asaga dadkii guriga ku yaraha kaday oo ku sheekaysanayou nebigu gurigiisa ku sheekaysanayey qur-aan waxaa soo degay arrinkaa dadka ka waaninayoo ah war haddii laydinku yeero cunto guriga nebigu waad cuntaysaan ha ku sii daahdaahinine orda ku kala taga zaada wuxuu kordhiyey ibnu raafic fii xadiidihi xadiidkiisa wuxuu ku siyaadiyey wacdiga dadka la waaniyey waa kane laa tadkhuluu ha gelinina buyuuta nebiyi nebiga guryihiisa ilaa an yu'dana in la idin fasaxa maahna lakum idinka dadkao dhan guryahooda xataa waa la qof gurigiisa dalaq aad iska odhan karti ma jirta idan la-aan waa idan haysati ilaa acaamin raashinna la laydinkugu fasaxoo laydinku yeero kayra naadiriin xaaliyatiin kuwa sugaya inaahu waxaa weeyaan bisaylkiisa mar haddii cunto la laydinku yeedho la yidhi war imaada ama bisaylkiisa suga waad imaan kartaan laakiin haddaan wax idiin yeertay jirin reeraha islaamka gurigooda iskama soo geli kartaan ilaa qowlihii laga gaaro wallaahu alle laa yastaxyii kama xishooda min alxaqi xaqa caddayntiisa kama xishoodo xadiidkan bukhaari ayaa wariyey waxyaaluhu inoo faa'iideynaya marka waxaa ka mid ah qaacidadaas soomaalidu ay yaqaanaan oo aroos lagumana raaga lagamana raago inay tahay qaacido wanaagsan oo reerka arooska ah inaad tidhaahdo gurigoodan maantao dhan fadhinahayaadi oo isaga waa jaam garaynayaaiyo dadkii arooska ahabaan ah fursad isu siin maysidba arrinkaas waa khata waanaad fursad isu siiso soo booqo haddaad hata soo booqatidna ha ku raagi iyo inihii kaloo xadiidka aan soo sheegnay wuxuu kaloo xadiidku inoo faaideynayaa fadliga zaynab ay leedahay waxaa ka mid a fadligeeda kow inay xaasaskii nebi maxamed ka mid tahay sal alla wasalam laba waxaa ka mid ah inuu nebi muxamed doortay sala allahu caleyhi wasalam ilaahina u dooray fadligeeday ka mid tahy saddex waxaa ka mid a ah, ilaahi inuu meheriyo uu leeyahay zawajnaakahaa annagaa kuu guurinay afar waxaa ka mid ah calaaqada iyo xiriirka ilaahay ay la leedahay markii la yidhi nebi moxamed baa ku sheegsheegayey diyaar baan ahaa horey kamaysan odhan ilahay baan la tashanayaabay tiri inaad ilaahay la tashatid ilaahay isu dhiibtid ilahu sida khayrkaa ii door aad tidhaahdid alqisatu situun qisada lixdanaad fadlu usayd ibni xudayrin weeye usayd iyo xudayr labaduba waa saasoo waa tashiir can cabdiraxmaan ibni abi layla waxaa laga wariyey can abiihi aabbihii wuxuu ka wariyey qaala aabbihiis wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa usayd ibnu xudayrin usaydkii ina xudayr ahaa rajulan nin saalixan ee wanaagsan nin wanaagsan oo xagga diinta ilaahay ku fiican buu ahaa daaxikan ee qosol badan oo kaftama maliixan ee quruxsan maliixdu waa qurux nin quruxsan kaftan iyo qosol badan oo bulshaawi ah xagga saalix ah halkaa waxaa ka dareemaysaa inaad qosol iyo kaftan badan tahay oo nin bulshaawi oo furfuran tahay iyo inaad tahay ruux wanaagsan oo suuban oo xaqa ilaah iyo xaqa khalqigiisaba yaqaana ma isdiidayaan adoo kaftan badan oo qosol badan bad haddana ruux wanaagsan noqon karta fa waqti huwa asagu cinda rasuulillaahi rasuulkii alla agti uu ku sugan yahay sala allahu caleyhi wasalam yuxadiu xaaluu u sheekeynaya alqowma dadkii meesha fadhiyey oo wayudxikuhum uu ku qoslinayo faacana waxaa turqay oo dare wareemay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalam fii khaasiratihi kelidiis rasuulkaa inta meel ka soo galay buu kelida ka dura ma ulba ma farta waxunbuu ku dura isagoo dadkii u sheekeynayo aysan ka qasnayn baa nebigu kelida ka dura kelida ka dure ha u qaadan irbad in lagu duray kelidun wax kaga taabtay weyaanoo ul iyo ama farta fa qaala usayd wuxuu yidhi awjactanii alla waad xanuujisay buu yidhi wax iga gelisay tabcaan weeyaan bi baad ii xanuujisa waxay ka mid tahay kaftankiisi qaala nebigu wuxuu yidhi sala allah alay iqtasa qisaaso soo nabarku uma dhufanoo xanuun dareemi maysid qisaaso haddaba qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow inna calayka korkaaga waxaa saaran biyo qamiisan qamiis walam yakun kor ma ahayn calaya dushayda qamiisun qamiis aniga markaa nabarka igu dhufanaysay meeshaa nabarka iga dhufatay way faydnayd bay yuu yidhi adiguna meesha aad leedahay iga qisaaso qamiis baad ka qabtaa waxaan u baahnahay marka si ay qisaastu u dhammaystiranto kalideeda inaad ii faydid si aan toos ula baashiro anna waxa wey nabarka uga dhufta daahirku waa saas meesha ka muuqda qaala wuxuu yidhi fa rafaca kor buu u qaaday rasuululaahi rasuulkii all sala allahu calayhi wasalama qamiisahu qamiiskiisa cadaalad halkaasaa la yidhahdaa waa bashariyadda ummadda ugu sarraysay baa wuxuu leeyaha waan kuu faydayaaye maadaamaad wax tabanaysood leedaha waad xanuujisay adiguna iga hargooso xagga aakhira inaan waxba loo raacan bu rabaa nebi moxamed sal alah wasalam innagana waxaa laga yaabaa intaas oo xuquuq aadamaa iyadoo lainagu leeyaho dulmi gallay inay igu adag tahay inaan isu dhibnoon dhahna sakii cafi iga argooso waxaa weyaan waa sukaa dhiibay allah mustacaan muxuu sameeyey marka fa rafaca u qaday rasuululahi rasuulka alla sala allahu alayh wasalam qamiisahu isku duuduuba markuu nebigii kalkishiisii oo bannaan arkay kellidiisii oo bannaan arkay ayuu isku duuduuba uma jacala wuxuu bilaabay yuqabilu inuu dhukanayo kashxahu nebiga kellidiisa kashxiga waxaa loo yaqaanaa inta keliyaha iyo kilkilaha udhaxaysa sararta iyo meelahan inuu nebiga ka dhunkanayo sala allahu alayh wasalam fa qaala usayd wuxuu yidhi biabii anta wa ummii anta adigu mafdiyun mid la furtaa tahay biabii aabbahaya wa ummi hooyada yaa rasuulalahi rasuulka allow aradtu waxaan doonay haadaa kaanaan doonaybi arrinkaanaan doonaybi xadiidkaa xaakim baa wariyey waana saxiix yeelay imaamu dahabina waa ku waafaqay keebuu doona wuxuu leeyahay arrinkaanaan doonayay soo muusan waad ixanuujisa soo muusan odhan markuu lahaa waad xanuujisay dhunkanshadii nebi maxamed uu dhunkanayay sala allahu calayhi wasalama iyo kilkisha ii ujeedkaygu wuxuu ahabay nebi moxamedo jirkaagiiyo kaygu inu istaabto oo aan ku barakaysto wuxuu xadiidku ina tusinayaa oo aan ka qaadanayna cadaaladda nebiyullaahi maxamed sal alla alayhi wasalam iyo caqliga usayd ibnu xudayr labadaba xadiidku waa ina tusin wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa nabigeenna aahaartiisa iyo jirkiisa in la barakaysto sala allahu calayhi wasalama wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn abu daawuudna uu u baabaystaa fii sunanihi baabun fii qublati ljasadi qofka jirkiisa in la dhunkan karo maalan nin ku salaamay gacantiisood dhunkatid madaxood ka shumisid wejigood ka dhunkatid hadday naxariis iyo maxabo iyo wanaag tahay wax dhiba ma leh gabdhihii hadday saasoo kale isu dhunkadaanna dhib ma leh rag iyo dumar dumarma isdhunkan karaan hadday maxaarim isu yihiin laakiin gabar ajanabiya inaad tidhaahdid usaydba nebiga wuu dhunkaday anna waan ku dhunkanhayaay anaa hadda ka hor meel ku arkay war haddee usayd iyo nebigu laba nin bay ahaayeene laba ruuxoo isku jinsiyay ahaayeene gabdhaha ajanabiga adiga maxaa kuu geeyey macallin bay ii sheegayeen islii gabar inanoo dugsigiisa dhiganaysay intuu uleeyey bay oyda madaxuu ka shumanaya marka abaayaraalli aho boolasaanuu ku hayaaliyo marka maxaa marka horena adreere islaamied gabadhoodaa dish haddana gabar islaamiyadu ajanabi ka ahaa taa taabanaysaa boolasaana ku haysaae arrinkaasu khalad weeye lagama ogola arrinkaas ayib alqisa alxaadiyatu wasituun qisada lixdan iyo koobaad fadlu dimaam ibni thaclabata asacdi dimaam ibnu thaclaba ninka loo yaqaano fadligiisa weeye asacdiyi ree sacdi ah waa qoyskiisa magaciisa ayib can anas waxaa laga wariyay ibni maalik yaquulu anas wuxuu leeyahay baynamaa waqti naxnu annagu juluusun aan farfadhino maca nabiyi nebiga la jirankiisa sal allahu calayh wasalama filmasjidi masaajidka gudihiisa masaajidkee waa masjid rasuul masaajidka nebiga wey sal alay slam dakhala waxaa soo galay rajulu ninbaa soo galay ninkaasoo calaa jamalin rati fuushan ratibuu ku dul sugan yahay fa anaakha wuu fariisiiyey hu ratigii filmasjidi masaajidkuu dhex fariisiiyey uma callaqahu haddana waa qabiray ritigii xarig buu ku xidhay ritigiiyo waa qabiray uma qaala wuxuu yidhi masaajkii buu dhex taagan yahi ritigu u dhex qabiran yahay ay lahum saxaabadiibu wuxuu ku yidhi ayukum kiineebaa muxamedun muxamed ah raggiinaan meesha fadhiya nin ka midaan raadinayo muxamed la yidhaahdee mana aqaano ragga kama aqaane muxamed waa kee wannebiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalama muttaki'un mid dangiga ayuu ahaa bayna dahraanayhim saxaabada bartankooda ayuu nebigu jiqilaysnaayoo barkin camal iyo inta wax uu dhigtay ayuu suxulka ku mutay fa qulnaa ku nidhi haddaan saxaabadii masaajidka ku jirtaynahay buu yidhi haadaa kan weeye alrajulu ee ninka ah al abyadu ee cad almuttaki'u ee jiqilaysanoo dangiga fa qaala arajulu ninkiibaa wuxuu yidhi ratiga saarnaa lahu nebigu wuxuu ku yidhi yabna cabdilmualib waryaain cabdimualibow waa nin reemiyu aho yaa rasuulalaahi iyo yaa nebiyallaahi iyo ma garanayo yaa muxamed xataa yabna cabdilaahi nebigu ina cabdimualib ma ahaa waa ina cabdilaahi bna cabdilmualib xataa aabihi ugu yeeri maayo ina cabdimualib awowgiibu ugu yeeraya faqaala nebiyu nebigaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam lahu ninkii qad ajabtuka haa waryahain cabdimualib markaasuu yidhi haa waan ku maqlaa waan ku jawaa waan kuu jawaabay maanaad in cabdimualib leedahay yaa rasuulalahi malihidaa hala qabto midna nebigu ma leh haaway kana faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi linnebiyi nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama innii anugu saa'iluka mid wax ku weydiinayaan ah fa mushadidun waan kugu adkaynayaa calayka dushaada filmas'alati su'aashana su'aalo aad adag baan rabaabu inaan ku weydiiye buu falaa tajidha icaroonin calaya dushayda fii nafsika naftaada ina cabdimualiba waxaan kaa rabaa su-aalaan wataa su-aaluhuna su-aalo yaryaroo iska fudud maana waa su aan kugu adkaynayo codsigaygu waxa weeye inaadan ii xanaaqinoo caloosha waxay ugu qaban fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama sal weydiiso camaa wixii badaa kuu muuqda laka adiga wax allaale waxaa rabti weydii kow cid ku wareegsan iyo waardiye iyo nebiga ha hadlin iyo midna ma jirto labo nabiga saa ha ula hadlin iyo aniga ha ila hadlin midna ma jirto saddex su-aalahan aad adag oo qalqalafsano uu wato su-aalo adag buu rabaa inuu weydiiya masaajka ha laga saarana nebigu ma oran sal la alih wasalam waxlaala waxaa rabtay weydii buu waa soo dhoweyn cajiib ah fa wuxuu yidhi ninkii as'aluka waxaan wax kugu weydiinayaa birabbika rabbiga iyo wa rabbi man dad rabbigood qablaka adiga kaa horreeyey ilaahiga adiga iyo intii kaa horraysayba u rabbiyaan kugu dheershaye allaahu alla miyaa arsalaka kuusoo soo diray ilanaasi dadka kullihim dhammaantood ilaahay baan kugu dhaariyey allihii ku abuuray uunka kaa horreeyana abuuray addoon ilaahay soo dirsaday miyaa ta fa qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma allahayow nacam haah nacam keliya muxuu ohan waaye allaahuma u raaciye magaca ilaahay uu barakaysanaya allaahuma nacam ilaahu haah su-aashaa marka waa looga jawaaba su-aasha labaad buu gudbo qaala wuxuu yidhi anshuduka waxaan kugu dhaarinayaa bilaahi alle allaahu alla miyaa amara ka ku an nusalliya inaan tukanno asalawaati salaadaha alkhamsa ee shanta ah fil yowmi maalinkii dhexdii iyo waleylati hameenkii maalin walba iyo hameen walba shan salaadood inaan tukanno ma ilaahay baa ku amray qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma nacam haah ilaahyow haah qaala wuxuu yidhi anshuduka waxaan kugu dhaarinayaa bilaahi alle allaahu alla miyaa amara ka ku faray an nasuuma inaan soonno haadaakan ashahra ee bisha min asanati sanadkiiba inaan bil ka soonno bisha ramadaan ma ilaahay baa ku faray qaala nebigu wuxuu yihi allahuma nacam ilaahyow haa qaala wuxuu yidhi anshuduka waxaan kugu dhaarinayaa bilaahi alle allaahu alla miyaa amara ka ku faray an taakhuda inaad qaadid haadihi tan asadaqata ee sakada ah min aqniyaa'ina kuweenna tanaadka aho waxaystanaad ka qaadid oo fa tuqsimaha aad u qaybisid calaa fuqaraa'ina saboolkeenna baahan faqaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allahuma nacam ilaahyow haa faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey bimaa shaygii ji'ta aad la timid bihi shayga diintaas aad la timid baan rumeeyey arkaanulislaamkii maaqa ka dhiman xajkii baa naga dhiman riwaayo kalaa caddaysay xataa xajkana inuu weydiiyey kow horta waanku rumeeyey wa ana aniguna rasuulu man dad rasuulkood baan ahay waraa'i iga dambeeyo min qowmi reetolkay ah muxuu ula jeedaa fariintaas aan qaaday oo aan xambaaray reetolkay oo aan ka imid baan u geynayaayoo diinta aan gaarsiinayaa rasuulku waa qof la diray marka reetolkay nin loo dirayaan ahay taasina waa qodobo diintaas aan qaatay daaci baan ku noqonayaa dadkaan gaarsiinayaa tan kale waan iskaabarayaaye wa ana aniguna dimaam ibnu thaclabata ayaan ahay magacaygu waa dimaam ibnu thaclaba akhuu bani sacdi bni ibn bakrin waxaan ahay buu yidhi akhuu bani sacdin ree bani sacad walaalkood ibni bakrin ree bani sacad oo ree bakr ka sii ahaa xadiidkan bukhaari ayaa wariyey wuxuuna u deliishadaa bukhaari fii saxiixihi baabulqiraa'ati waalcardi cala almuxadisi qofka sheekhaaga ah inaad casharka ku dul akhrin kartid oo u bandhigi kartid asna uu ku dhagaysan karo inay bannaan tahay oo dariiqada wax loo akhriya inaad qofkii adigu wax u jeedisid sheekhiisa ahaa iyo inuu asagu intou kugu dul akhriya aad wax ka saxdid labaduba way bannaan yihiin cumar ibnu wuxuu odhan jira markuu qisadan ka hadlayo maa ra'aytu axsana mas'alatan walaa awjaza min dimaam weligay ninka su'aalo quruxsan haddana ka soo koobi og ninkaa dimaamba ma aragbi xadiidkaani wuxuu inoo faa'iidaynayaa dhowr qodob dhowrka qodob waxaa ka mid ah qofka keligiisoo lagu kalsoon yahay warkiisa uu sheegay in wax lagu salayn karo o axkaam lagu dhisi karo maadaamuu ninkaani keligii uu yidhi reetolkii anaa diinta gaadhsiinaya wuxuuna rabaa reetolkii markuu u taga asagoo keligii inuu yidhaahdo ilaahay baan rumeeyey oo rasuulkaygaan rumeeyey oo diintaydu waa saa xadiidkan asagoo aad u faahfaahsan buu muslim ku jira halkan waa naaqis wuxuu xadiidku inoo faa'iidayo ka qaadanaynaa qofka markaad rabtid inaad wareysatid inay bannaan tahay inaad dhaar ka dalabtid ood ku tiraahda ilaahay baan kugu dhaariyeeye arrinkaasu masaas iyo masaasa way bannaanta haddaad rabtid arrinka inaad ku adkaysid xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ninka sheekha madaxweynaha iyo dadka ummadda dhexdeeda magaca kaleh meesha asxaabtoodu ay joogaan inay jiqilaystaan oo suxulka mutaan inaysan anshaxumo ahaynee wax bannaan ay tahay nebigu saxaabadii buu dhex fadhiyaa masaajidku joogaa asagana nebiga suxulka u mudan sala allahu calayhi wasalam bal asagoo sidaasuu daraasaadka akhrinaya hadii sidaa wax lagu weydiiyo uu nebigu sal alla alayhi wasalam fatwoonaya wax bixinaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey tawaaducii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam xaggee laga qaadan kow saxaabadiisi hareeraha ka fadhidoo ruux mutawaadicayoo bulshadiisa ku dhex jiroon iskala weynayn buu ahaa labo ninkan hadalka ku adkeeyey nebigu waa u dulqaadanayaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu rabuu u sameeyey waana kugu adkaynayaa buu leeyahay tawaaduca nabigay ka mid tahay xadiidkan ibnu bataal almaaliki baa wuxuu u daliishaday xoolaha hilibkooda iyo caanahooda la intifaacsado ariga iyo geela iyo looda saaladooda iyo kaadidooduba inay daahir taho aysan ahayn buu xadiidkan u deliishaday sidee buu ugu deliishaday wuxuu leeyahay ninkaani ratiga masaajidkuu soo dhexgeliyey waana fariisiiyey ratigana xafaayad iyo bambalesuma xirna de waad ogtah ruux is-ilaalinahayo mukalafoo islow dee masaajid ilaahay baa dhex fadhidaaye kaadida iyo saxarada isku celina maaha geelu nebiguna kuma inkirinoo ma odhan ratigu waa xaamilu najaasati iyo masaajidka ka dhex saar muusan odhan waxay deliil u tahay marka neef geela masaajidkiiba la soo dhexgeliyay oo uu dheldhex fariisiiyey inay kaadidoodu najaas ahayn geela iyo ariga iyo lo saaladooduna aysan najaas ahayn buu yidhi xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay istidlaalka noocaasa xadiidkan in loo daliishado masalo kale waa meesheed ah laakiin xadiidkan saa in loo daliishadaayey sax ma ag waayahay maxaad ku haysataa waayaho isan sax ku ahayn wuxuu leeyahay riwaayaadka xadiidka oo ku soo arooray ayuu xaafidku jamciyey xadiidkan riwaayaadkiisa waxaa soo arooray oo riwaayaadka xadiidka ka mid a ah sida abunucaym riwaayadiisoo kaleeto aqbala calaa baciirin lahu xataa ata lmasjida fa anaakhahu ilaa masaajidka uu yimid ayuu ratigiisii soo watay ratigiina waa fariisiiyey uma callaqahu ratigii buu meel ku xiray fa dakhala almasjida masaajidku soo gala markaa marka ratiga meel masaajidka banaankiisa inuu ku xirtay baa riwaayada abuu nucaym ku cad buu yidhi waxaaba ka sii faahfaahsanba taas riwaayada uu wariyey riwaayada ibn cabaas oo axmed iyo xaakim ba ay wariyeen lafdigaduna wuxuu ahaa fa anaakha baciirahu calaa baabilmasjidi neefkiisii geel ahaa buu fariisiiyey albaabka masaajidka fa callaqahu wuu xiray uma dakhala markaa kabacdibu masaajidka soo gala soo ma jeedid marka ratigii wuxuu ku xirtay masaajidka banaankiisa waa masale khilaafiye ah xoolaha xayawaanaadka ah, saaladooda iyo kaadidooda iyo maxaaraanba ama najaasba mise ma ah waa masale kaleeto laakiin waxaan ka hadlaya waxaa weeye xadiidkan in loo deliishado buu xaafidku ka hadlay raxmatullaahi calayh wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo kaloo aan ka qaadanaynaa qofku cidda uu caanka ku yahay oo awowayaashiisa in loo aanayn karo inta aabbihii laga boodo ninkaanu markuu soo galay oo nebiga u dhawaaqaya yuu u abtiriyay awowgii sooma ahayn yabna cabdilmualib ina cabdulaahi muusan odhan nebi moxamed laftirkiisa baa marka uu jihaadka ku jiro ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib odhan jiray oo awowgii sheegan jiray sal alay wasalam sababtuna waxa weeye nebiga awowgi ugaas qurayshii carab oo dhan ay taqaano ahaa laakiin nebiga aabihi asagoo wiil yar ah oo toddobiyo toban sano jira waxa toddobiyo toban jira nebiga maaha waa aabbihii nebiguna uurka uu ku jiro ayuu geeriyooday marka wiil yar aad ba loo aqoonin buu nebiga aabi ahaa sal alayhi wasalam sida awgeed markuu nebigu rabay inuu dareensiiyo carabta iyo quraysh la dagaalankooda iyo uu nabar kaga dhiga arrinkaas aabbihii ma sheegan jiren ana nabiyu laa kadib ana ana bnu cabdilmualib buu odhan jiray xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa qofkuu tilmaanta uu leeyahay in lagu sheego haddaad ku tilmaamaysid ee wax kale aadan ka wadin inay bannaan tahay haada arajulu alabyadu almuttakiu soo ma jeedid ninkaas weeye cad haddii marka lagu yidhahdo ninkaas madow ama ninkaa cad ama gaaban ama dheer ama naafada ah waxaa laga wadana ay tilmaan tahay iyo sid iyo bahdilidaysan ahayn tacriifka noocaasi wax mushkila male asagana taana xadiidku inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa haddaad rabtid arrin muhima ah inaad ka adashi arrinkaasna dhexdiisa laga yaabo inay waxyaalo adagoo xoogaa qallafsan ka imaan karaan cudurdaar inaad u samaysid hadalkaaga ama afeef hore yeelo ama adkaysi dambe soomaalidu sooma ohan jirin muqadimo iyo hordhac lagugu cudurdaaro waa inaad la timaadid xaggee ninkaanu wuxuu yidhi waxbaan ku weydiinayaa su-aalahana waan kugu adkaynayaa inaad ii carootidna kaamasanaya ha ii caroona caloosha waxay gu qaban inaad marka tiraad hebelow raalli iga noqo waxbaan ku weydiinayaa ha idhibsani iskakey saamax arrinkaasoo kale waa bannaan yahay waa muqadimo wuxuu xadiidku inoo faa'ideynaya kaleeto qofka arrimaha noocaasoo kale in loogu cudurdaro la yihahdo waayo hadal dhib leh alqisatu althaaniyatu wasituun qisada wakhtigan ninkaan uu islaamayo waa waqti aad u dambaysa laakiin markaan uu nebi maxamed u imaanaya ma muslimba mise ma aha culummadu waa isku khilaafeenoo aakhirka xadiidka waxaa ka muuqata aamantu bimaa jita bihi bimaa jitu bi bimaa ji'ta bihi wixii nebi maxamed oo aad la timid baan rumeeyey inuu markaa rumaynayaad marka mooda laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay sida sawaabka ahi marka ninkaanu imaanayo horta waa sanadkii sagaalood oo hijriga sanadkii sagaalood hijriga wey waana qabaa'ilkii muslimay oo muslimiinta ahaa wufuuddii ay soo dirsanayeen mid ka mida weeyaan muslimna weeyaan buu leeyihi arkaanu islaamkao dhanna markaa mashruuc bay ahayd ayib xadiidkaas intaana ka bixin aakhirkiis wuxuuna tusin ilaahay waxa uu ku baray oo diinta ilaahay aad ka garanaysid inaad noqotid qof mas-uuliyaddeeda qaada ee aan sheikh iyo shariif midna la sugine inta diinta ilahay aad garanaysid daaco ilahay aad ku noqoto ummadda u bandhigtid ninkaana waa islaamay su-aalo yar buu nebiga weydiiye kabacdina wuxuu leeyahaa wa ana rasuulu man waraa'ii dadka iga dambeeyaan farriintaa garsiinayaab soo ma jeedid casharka aad faa'idaysatay caruurtaada u ahri xaaskaaga u ahri xifdi ummadda gaarsii inta aad garanaysid waxaadan aqoonin haqarda jeexin laakiin inta aad garanaysid gaarsii diinta ilahay oo mas qaad alqisatu thaaniyatu wasituun qisada lixdan iyo labaad fadlu dimaad ibni aclabata dimaad ibni aclaba fadligiisa weeye kii horena muxuu ahaa dimaad ibnu aclaba kanina waa maxay dimaad ibnu aclaba waa laba nin kii hore ree bani sacad buu ahaa kanina alsdiyi waa ree asdi qolyo ree asdi shanua la yihahdo ree yamaneed ah buu kani ka soo jeedaa marka qisadooduna isku shuqul ma aha ayaguna isku nin ma aha waa laba nin oo kala duwan weeye can ibni cabaasin waxaa laga wariyey laakiin magacooda iyo magaca aabahood baa iswaafaqay anna dimaada ninka dimaad loo yaqaan midda kaleeto kii horeeto yaana or way iswaafaqeen dimaam weeye min baa u dambeeya soo midan jeedin kanna maxaa u dambeeya daal deel baa u dambeeya dimaad weeye marka magac ahaan xataa isku mid maaha anna dimaadan saxaabiga dimaad loo yaqaan qadima makkata maka ayuu soo galay wa kaana wuxuuna ahaa min asdi shanuu'ata qolyaha ree shanuaree asdi shanuua loo yaqaana ayuu ka tirsanaa wa kaana wuxuuna ahaa yarqi mid tufah min haadihi tan xaggeeda alriixa ee dabaysha ah ma maqli jirteen xanuun soomaalidu ohan jirtay dabaylbaa hebel dabaylbaa martay dabaysha waxaa loola jeedaa waa aljunuunu wa massuljinni qofku inuu waasho ama jin iyo wax dardaraan xanuunnada noocaasuu dadka wax kaga tufi jire nin muslimana maahe galo waa gaal isagoo gaal ah, buu qofka waalan iyo dadka dabaysha iyo jinku dardareen intuu u yimaado buu wax ku tufi jire laakiin gaal fidradiisu fiican tahay buu ah. fa samica wuxuu maqlay sufahaaa kuwa wax magarata ah oo min ahli makata ree maka ah dad wax magarata ah oo iska dadka caaya oo dacaayadeeya warkoodbuu maqla oo yaquuluuna leh inna muxamadan muxamed majnuunun waa waalan yaha ninka muxamed oo maka ka soo baxo nebinimada sheeganaya waa nin waalan ayagoo luhu maqla warkiibuu run u qaatay marka fa qaala wuxuu yidhi asagii baa hadlaya dhegayso low annii anugu xuquuqulinsaanka ma arki jirta kuwa hayadaha xuquuqulinsaanka sidii hay-adibu rabaa inuu u dhaqmo wuxuu low annii anugu ra'aytu haddaan arki lahaa haadaakan arrajula ee ninka ah lacalla allaaha alla waxaa laga yaabaa yashfiihi inuu ku caafiyo calaa yaddii gacantayda alla ninka haddaan arki lahaa waxbaan ku tufi lahaa laga yaabaa ilahay inuu caafiyaba runbuu u qabaa waalida la sheegayo yashfiihi ya-da waa la kordhigi haddaad yushfii tiraahdid oo ya wuxuu noqonayaa lacallallaaha alla waxaa laga yaabaa yushfiihi inuu ku halaago ku dilo calaa yaddii gacantayda sida awgeed qof markaad rabtid inaad u ducaysid haddaad tirahda ashfaaka allaahu ash ilaahay ha ku dilo wey ducayn mayse yushfiika haddaad tidhaahdi asalullaha rab alcarshi alcaiim an yushfiika haddaad tidhahd yush ilaahay waxaan weydiisanaya carshiga weyn saaxiibka inuu kow kaaga siiyo waay waa habaar ya markaa isku godi yash yash qaala wuxuu yidhi ana cabdulahi bnu cabaas fa laqiyahu ninkii dimaad ahaa nebigu la kulma fa wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamadow innii anugu arqi waan tufaah min haadihi tan xaggeeda alriixi ee dabaysha ah dadkan jimanka iyo xanuunnadaan qaba waan ku tufaah kow wa inna allaaha allana yashfi wuu caafiyaa calaa yaddii gacantayda man ruuxi shaaa uu doono ee fahal laka ma ii ogoshaho arrinkaasi ma kuu sugnaada inaan hal mar kugu tufo dhag ku siiyo baashaas waa codsi ma ii ogosha waxaad dareemaysaa isluubka uu isticmaalayo oo raba rabo nebi moxamed inuu u qanciyo waa isluub raa'ico aad u sarreeya marka koobaad sidii kii hore ma leh yabna cabdilmudalib su-aalaan kugu adkaynayaa ma ya yaa marka labaad wuxuu leeyahay waxbaan aqaanaayo xanuunadaan la sheeg sheego ayaan tufaa marka saddexaad mashii'ada ilaahay buu u tiirinayaa caafimaadkuha anugu waan un tufaaye allah wax caafiyebu bal u fiirso inaad tidhahdee anuunbaa wax caafiya maaha adugu sabab asbaabta ka mid at ah. isbitaal baa tegin dhakhtarku ku dirin xanuun buu kuu sheegin yaa caafimaadka laakiin haya haddaad tiraa dhakhtar hebel baa i caafiyey waa gaalnimo nebiyulaahi ibraahim markay qolyihii asnaamta horreetulkiisa wada hadlayeen waidaa maridtu fa huwa yashfiin haddaan xanuunsada aniga allah caafiyabi caafimaadka marka allah hay cudurkana allah keena waxaan kaleetana waa asbaab qur-aanka la isku akhrinaayo daawooyinka isbitaalada dhakhaatiirta waa asbaab laakiin waa inaad tirahda ilahay baa caafiyey ilaahay baa addoommada gacantayda wuxuu ruuxu rabaa ku caafiya ugu dambayntii fariiso waa kugu tufayaa muusan odhan amarna muusan bixin caqligiisa waxaa ka mid ah fahal laka fahal carabtu lakadaan iyo istifaamka ka horeeya waa cardi miyay ogosha miyay saamaxaysaa inaan kugu tufo fariiso waa xanuunsanta majnuun waalan baa tahay muuse oran fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ka fiican xaqiiqatan ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأna muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacdu waan xanuunsanahay waxay waa akhriya iyo ma xanuunsani iyo ben bay kuu sheegeen iyo waa lagu kaadiraya midna muusan odhan arrin dacwuu rabtaa inuu yuu rabaa inuu ku guto wuxuu la yimid ilaahay inuu ammaanayo waxdaaniyada ilaahay uu ka hadlayo iyo ilaahay kelinimadiisa wuxuu yidhi nebi moxamed ina alxamda mahad lilaahi allay u sugnaato mahad ammaan dhammaanteed allah iska waa ihbaatu kamaali ilaahay baa waxaa loo sugayaa dhammaystiran dhammaystiran naxmaduhu ilaahay baan mahadinaynaa oo ammaanaynaa wa nastaciinuhu ilaahay baan kaalmo ka dalbaynaa bani aadam kaalmo ma la weydiisan karaa yaa culumaallahi bal hawshaa ka jawaaba yaa wuxuu awoodo khayr allah kusiyo sheekhaa sheega arrintiis wuxuu awoodo gaalnimo maaha masaakiin baa maalin walba masaajkeena sigiisa ka istaagta walaalayaalow i caawiya tigidkaayoobgo i caawiya soom sooma caawinno asagu ma gaal baa innaguso magaalo u kaalmaysabaynu naha bani aadamku wuxuu kuu awoodo aduguna aad u baahan tahay oo ka maarmi weydi inaad weydiisataay gaalnimo ma ah laakiin wax qudrada basharka iyo awooddooda ka baxsan haddaad weydiisatid taasaa gaalnimo ah haddaad jannada igee oo dembiga iga dhaaf oad qof bani aadama ku leedahay oo aad leedahay cadaabka waxa weeyaana il saari oo roobka isii oo carruurta isii waxyaalahana waa wax basharka awooddooda ka baxsan weeye taasaa gaalnimo ah lakiin waxay bani aadamku soo wadaan dhib male man ruuxa yahdihi uu hanuuniyo allaahu alle falaa mudilla wax dhumiyaaye lahu ruuxa uma sugnaan ilaahay ruuxuu hanuuniyo ruuxna ma dhumin karo koonka khalqiga ku nool kulligood haday u kulmaan inay ku dhumiyaan kuma dhumin karaan mar hadduu alle hidaayo kula maagay waman yudlil ruuxa alla uu dhumiyana falaa haadiya waxagu oo hanuuniya lahu ruuxa uma sugnaan ilaahay ruuxa uu ambiyo cidna ma hanuunin karto waashhadu waxaan qiraya halkan waxaa sugan ilaahay hidaayada inuu ka anfiyey wax allaala wixii asaga ka soo haray meelo kaleetana qur-aanka waxaa ku sugan ilaahay qur-aankii hidaayada inuu u sugayo asaga cidaan ahayn isdiidi maayaanoo hidaayadaa qaybala qaybaheeda waxaa ka mid ah hidaayatu tawfiiq iyo hidaayatu dilaalati walirshaad hidaayatu towfiiq waxaa weeye qalbigaaga iimaan in la geliyo ruux sulda iyo awood ku ma jiroon alla ahayn sidaa awgeed baa nabigiisu nabigeennu markuu aada isugu taxallujiyey adeerkii abu aalib inuu towxiidka u laqino ilaahay baa qur-aan ka soo dejiyey innaka laa tahdii man axbabta ruuxaad hidaayadiisa iyo hanuunkiisa jeceshahay ma hanuunin kartidoo qalbigiisa iimaan ma gelin kartid meel kalena waxaa le wainnaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim nabi maxamed baa lala hadlaya jid ilaahayo toosan baa dadka ku hanuuninaysa see u hanuuninaya waa cadayn xaqaa lagu sheegay wadadii xaqaa lagu cadday waa hanuun qaadashadeeda iyo qaadashola'aanteedu nebigana uma taallo adna kuma taallo adiga xaqa cadde ma la fahmo qodobkaa marka tan nebiga iyo malaa'igta iyo dadweynaha kaleoo saalixiintaaba ay awoodaan waa inay wax kuu sheegaan oo wax kuu caddeeyaan qalbigaaga iimaan in la geliyo waa ka baxsantaha awooddooda hidaayooyin qaybsama marka jiro intaa waa ka badantaha hidaayooyinka ibnuqayim baa sharxay oo sheegay raxmatullahi calayh hidaayatlaakhiraa jirta mid adduunkaha jirta hidaayatulkaa'inaad baa jirta marka mowdicaa noo saamaxaynin wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud gar iyo xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahne waxdahu keligii ilaahay xaalo u yahay keligii baa wuxuu xaq u leeyahay cibaado cid la wadaagtaa ma leh noocay allah iskale waa xaq ilaahay oo khaas ah laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan waxaan u sheegnay inuu qofku shariig iyo cid wax la wadaagta samaysto waxaa keeni kara dacfi asaga ku jira wuusan maarmin iskuma filla waad guursan war maxaad u guursanaysaa daciif baatoo reer baad u baahanta gabaray maxaad u guursan daciif weeyaanoo cid ay waxa weyaan ku dhowrsato oo weheshatay u baahanta war carruurtan maxaad ku falin inay caawiyaan baan rabaa wuu u baahan yahay war shargadan iyo xawaaladahan iyo kambaniyaashan iyo mu'asasadan boqolaalka qof iyo tobanka qof ka dhexeeya maxaa isu kiin keenay qof goonidiisa isugu filan baan jirnoo daciif iswada baahan baan nahay inaga bani aadamka ma la fahma laakiin ilaahay alhaniyu weeye waa haninimo mulaqa ah, hal ruuxna uma baahna ma la fahma laa shariika lahu cid wax la wadaagtaa ma leh awgeed baa nabigeenna waxaa ka sugan sal alla wasalama xadiid nebiyullaahi zakariya uu ka warramay ee nebiyullaahi yaxya uu ka warramay yaxya ibnu zakariya uu ka warramay oo uu ku tusaalaynayo towxiidka iyo shirkiga markaasu wuxuu leeyahay dadkan ilaahay baa abuuray arsaaqdoodana ilaahay baa haya ilaahigii ku abuuray arsaaqdaadana hayay xadiidkan sheegin wuxuba ku qornaa kitaabka horaan akhrinay rabadaankii hore oo abu isxaaq alxuweyni saxiixulqasas nabawiy kitaabkaasuu ku qornaa ku sharaxna wuxuu la mid yahay qofka shirkiga samaynaya nabigeennu siduu tusaaleeyey sal aley wasalam qof addoon leh addoon buu soo gatay xoolihiisa asagu uu leeyaho u khaaskaahu addoonkan ka soo gata addoonkii markuu keeno wuxuu ku yidhi addoonow anaa ku soo iibiye xoolahayga khaaskaahna kaa soo iibiye dukaankaygaas iga shaqee wixii xoolahaan maanta kasoo shaqaysidna gurigayga igu keen addoonkii markaas wuxuu samay subaxii buu dukaanka furaya wuu shaqayn wax allaala wixii maalinkii uu helo ruux kalau siinaya markaasaa nebigu wuxuu leeyahay kiinee raalli ku noqon lahaa addoonkiisu sidaa inuu noqdo ma jiro ruux raalli ku noqon lahaa adiga allah ku abuuray oo allah ku arsaqa oo allah ku maamula oo allah kaa warqabo oo allah ku cinaayeey inaad cibaadadiisii cid aan intaa midna la lahayn aad u leexisaaye ilahay raalli ka noqon maayo waa shirki wa anna muxamada nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay waa inaad ka markhaati kacdidu addoon ilaahay weeyaan nin soomaaliya hadda ka hor risaalo qoray oo waxaan akhriyay risaalada wuxuu kaga hadlahayaa nebiga addoon in lagu sheego inaysan sax ahayn waa kana nebi maxamed cabdullaahi weeye ilaahay addoonkiisa in laguu sheegaana waa sharaf ayib wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii weeye cabduhu ilaahay addoonkiisii weeyaanoo nebi maxamed ilaahay ma aho lama caabudi karo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii weeyaanoo wax allaala wuxuu sheego waa xaq iyo dhab dhayalla maaha nebi maxamed sal alai waslm waana waxyi fariinta uu xambaarsan yahana waa waxyi amaa bacdu intaa ka bacdi ducooyinka istiftaaxa oo khudbatulxaaje loo yaqaano khudabka iyo ciidaha iyo nikaaxa iyo arrimaha lagu furfurto buu qur ma akhrin qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fa qaala ninkii dimaad ahaa wuxuu yidhi acid igu soo celi calaya dushayda kelimaatika kalimooyinkaaga haa-ulaahi ee kuwaana maandhow kelimooyinka hadda aad sheegtay markii hore waan maqlay bal mar labaad igu soo celi fa acaada nebigu waa soo celiyey hunna kelimaadkii calayhi ninkii dimaad ahaa rasuululahi rasuulkii alla sal l alih wasalam maraatin saddex jeer mar walba markuu ahriya maandhow bal mar kale ku soo celi qaalana wuxuu yidhi cabdulaahi bni cabaas faqaala ninkii dimaad aha wuxuu yidhi laqad samictu waan maqlay qowlalkahanati kuwa faaliya hadalkooda hadda ka hor baan maqlay wa qowla saxarati dadka saxiroolayaashaana hadalkooda waan maqlay wa qowla shucaraa'i kuwa gabya hadalkoodana waan maqlay famaa samictu ma maqal mila kalimaatika erayaashaadan oo kale wax la mid a ah haa ee kuwaanabi nin waaye aragaan ah dad badan baan la soo dhaqmay dad badan baan wax ka dhagaystay waxay sheegayaan waxaan wax ka dhagaystaa dadka faaliya soo faalkii garan soomaalida qofka faalka iyo sixirku maxay ku kala duwan yihiin faalku intuu wax dhigdhigoo wax sameeyo buu wuxuu ka warramayaa waxyaala mustaqbal ah wuxuu samaynayaa jin iyo rooxaan iyo mingis iyo fiqiburaale iyo balaayu inta adeegsado baa laga yaabaa qofka qalbigiisa dhaawac inuu geysto tasarufkii ilaahay buu isku dayayaa inuu sameeyo markaasaa laga yaabaa qofkaa shalay isjeclaydeen inuu iskii nabcaysiiyo wuxuu ku leeyahy qofkaasu islaantaa ma ku diidda lax baan kaaga dhigayaa lax weysada kaa dabaqaada ma diidaysigii baladii la aqoon jiray soo garan maysaan waa shirki lama ogola arrinkaas balaayo akhrin sixir buu ku buufinahayaa markaasaa ah waxaa laga yaabaa qofkii islaanta inay ninkeedii nacdo oo ninkii islaantii nocoo la isku diro la kala cararo reerihii sidaa ku burburaan oo balaayo ka dhacdo arrinkaasoo camal shaydaaniya weeye qowla shucaraani waa waadix waa dadka gabya hadalkooda intaba waan dhegaystay buu yii maanan arag buu yidhi erayaasha noocaan aad ku hadlaysa wax isticmaalo weli ma arag walaqad balaqnaa erayaashaani waxay gaareen naacuus albaxri badda bartankeeda iyo moolkeeda iga tiin badeen buu macnaha muxuu ula jeedaa erayaashaadan aad bay ii saaqeen oo ii saameeyeenoo way i dhex degeen bi aad bay ii galeen fursadaasaa nebigu kaga faa'idaystay qaala bnu cabaas wuxuu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi haatikeen yadaka gacantaada ubaayicuka waxaan kugula ballamayaa calal islaam islaamka ama ubaayic ka oo markaad jawaablamri lagu jasbiyo nebi ilaahi baan ahaa waxa laguu sheegana wax kama jiraana fursadda ka faaidayso ha iska dayacina keen gacanta oy salaanoo beecaayla gal qaala wuxuu yidhi fa baayacahu wuu la baayactamay qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fa baayacahu dimaad wuu la baayactamay nebiga fa qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam wa calaa qowmika reetolkaana baycadooda keen biyo u qaad diintana gaarsii baycadooda iga qaad reerkaas qaala wuxuu yidhi wacalaa qowmi reetolkayna mas-uuliyaddooda anaa la wareegayo baycadooda anaa kula gelaya qaala bnu cabaas wuxuu yidhi fabacaa wuu diray rasuululaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam sariyatan ilaalo iyo ciidan korjooga ah fa maruu waxay soo mareen biqowmihi ninkii dimaad ibna thaclabat alsdi ahaa tolkiisibay soo mareen fa qaala wuxuu yidhi saaxibu sariyati ciidanka ilaalada ninkii hogaaminayo watay lil liljeyshi ciidankiisiibuu wuxuu ku yidhi hal asabtum ma soo qaadateen min haaulaa'i qoyskan meesha degan shay-an wax aad ka soo qaadateen oo xoolahooda miyaa jira faqaala qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alqowmi dadki ka tirsan asabtu waxaan ka soo qaatay minhum xaggooda midharatan aalad iyo wax aalad weyso wax lagu weysaysto caagad iyo wax un lagu weysaysto ubba iyo ayaan ka soo qaatay buu faqaala ninkii ciidanka hogaaminayay wuxuu yidhi rudduu celiya haa haradan weelkaas aad rabtay inaad ku weysaysato weelbiyoodkaa u celiyo reerka u celiya fa inna haaulaa'i kuwan qoyskan meesha degan qowmu dimadin dimaad tulki weeyaan dimaad tulkina nebi moxamed baa bayco waxaa uga qaaday dimaada laftirkiisa soo garan maysa soo marin marka waa qoys muslimiinay gees ka maray xadiidkan muslim baa wariyey dhowr qodob inoo faa'iidaynayaa waxaa ka mid a ninka imaamka ahoo madaxweynaha oo muslimiinta matelaya inuu noqdo ruux muslimiinta masaalixdooda ilaaliya oo dadka diinta ilaahay ugu baaqa oo dadka sufarada iyo wufuudda soo dhoweeya shareecada islaamka iyo maxaasinteeda u bandhiga xuduuddana ciidamo iyo ilaalooyin u dira oo dadka diintooda iyo dalkooda iyo waxaba u ilaaliya sida nebiguba ilaaladan u diray wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn marka la khudbaynayo ama wacdi gaaban ha noqoto ama khudba ha noqoto ama ciid ha noqoto ama kitaab la qoraya ha noqotee ducada loo yaqaano khudbatulxaaja oo nebigu tan uu akhriyo in alxamda lilaahi ah in lala yimaadaa inay sunno tahay nebigeena sunnadiisa ka mid a ah sala allahu calayhi wasalam baraka iyo khayrna way leedahayoo ilaahay baaba sababkeeda nin dhan oo wanaagsan ilaahay uu subxana wa tacaala wanaag uu waafajiyey sababkeeda islaamuu kaga dhigay waxay shaaficiyadu u deliishadeen xadiidkan inay waajib tahay khudbada dhexdeeda ilaahay in la ammaano waana waajib bay leeyihin lafdigaa in la isticmaalo ilaahay in la ammaano waa howl aada u wanaagsan oo meesha ku jirta weliba sidoo kaleeto khudbooyinka carabi in laga dhigana waa jeclaan laha waa arrin wanaagsan ma ku ansaxaysaa mise ku anfasixi mayso luqooyin kaleeto waa masale khilaafiye ah hadda waxaa ku badan luqada carabigana waa lagu akhriyaa mid kaleetana waa lagu turjumaa ama ingiliish ha noqoto ama sawaaxili ama soomaali ha noqoto ummada sideeda hore in loo daayiyo waa ila qurux badan tahayoo waxa weye ummaddu carabiga ay bartaanoo maalinkaa jumcada inta lawadaba carabi fiican la wada faa'idaysto carabiga ummaddu kasii fogaanayaan haddii kaleeto xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa balaaqada nebigeenna sala allahu calayhi wasalama erayaal kooban ruuxiina saameeyey oo qaamuus naacuus albaxri tagay ayuu nebigu kula hadlayaa sal alayhi wasalam ha la yaabin ilaahay baa wuxuu siiyey jawaamic alkelim jawaamiculkelim waa maxay waa warmurtiyeed erey kooban macaani ballaaranna xambaarsan qofkii luqadaa fahmayana saamayn badan ku yeelanaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa hidaayada ilaahay inuu xanuuniyo iyo in la caafimaado labaduba gacanta ilaahay bay ku jiraan dimaad wuxuu yidhi ilaahay baa gacantayda ruuxu asagu raba ku caafiya allah marka u caafiya nebiguna wuxuu leeyahay man yahdi llaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah alle gacantiisay ku jiraan marka labaduba allah gacanta ku haya xadiidku wuxuu inoo faa'idayo ka qaadanaynaa dimaad ninka loo yaqaano inuu ahaa nin caaqil ah oo waxgarad ah oo aad iyo aad u daki ahoo caqli badan dhowr meeloodna way kaa tusaysaa qisadiisaan inuu caqli lahaa kow edebsiga ilaahay uu ka edebsanayo ilaahay baa ruuxuu raba gacmahayga ku caafiyebi anaa caafiya muusan odhan ilaahay buu ka xishoonaya ka edebsanaya waa qodob shifaha iyo caafimaadka gacanta ilaahay ilaahayba ku xihay qodobka labaad usluub xakiim ayuu isticmaalay markuu nebi moxamed la hadlayoyo uu rabay inuu wax ku tufo maxaa ka mid a usluubka xakiimka ah qolyihii ree maka oo sufaadaya wax magaradkaha ah waxay u sheegeen waa waalan yaha waa saaxir waa majnuun waa shaacir waxa way asaadiir balaayay ku sheegi jireen nebiga wixii noocaas ahay oo badnaayo ay daldali jireen asagu waxba kama raacine waxaa loogu sheegay ninkaanu inuu waxa weyaan junuun iyo jin iyo wax qabo marka wuxuu rabaa inuu insaan ahaan iyo bani aadamtinimo ahaan u caawiyo markuu u yimid marka kaahin baa tahay iyo saaxir baa tahay midna kumuusan odhan ee usluubulxakiimba xakiim ayuu maray wuxuu soo bandhigay hallak makuu sugnaatay inaan wax kugu akhriyo awaamir muusan siinin nebiga istihzaana muusan samayn waxaa ka mid a caqligiisa oo ku tusinaya waqti aada u kooban oo uu nebiga la joogay buu wuxuu isla markiiba istixdaarsaday hadalkaa nebigu uu ku hadlayo iyo hadalladii dadkii hore uu yaqaanay oo saaxiriinta iyo faalalowga iyo kahanada iyo shucaradu inay kala fog yihiin buu wax yar oo muddo aad u qasiir ah uu isla markiiba ku fahmay waxay ku tusinaysaa caaqil inuu ahaa ninkaasu aad u caqli badan wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa ayaan ka qaadanaynaa hadalkii nebiga iyo hadalkii shucarada iyo saaxiriinta iyo kahanada buu isbarbardhiga markaasuu wuxuu rajaxay hadalka nebi moxamed sal alh wasalam inuu saameeyeyna waa sheegay waa qayb cadaalada ka mid ah wallahu aclam sal ala nabiyina mxamedi waaalihi